masjidka intaan la fariisanin ka hore in la tukado ayuu baabkan u baab yahay oo qofka markuu masjid soo gala uu tukado waa waxaa loo yaqaano taxiyat almasjid masjidka labada ragco lagu salaamo weeyaan xadiidka toddoba boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي ramat lla abarna qutayb bn saciid qala xadaثna malik bn anas bn abd hijra can caamir bni cabdillahi bni zubayr ibn اcawaam iqaة caabid can camr bni sulaym اlanصari wa iqa can abi qataada alxaariث bni rabciy waa saxaabi jaliilka ahaa wuxuu geeriyooday afar iyo kontonka jir nabigeena salى اllahu alayh wali waslem waa ree ansaareed abu qataada alxaariث ibn rabiy ibn rabciy ana rasu rasulka al sl sl rsulkan wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum midkiin hadduu soo galo almasjida masjidka falyarkac harukuuca oo ha tukada rakcatayn laba rukuuca weyaan oo ha tukada laba rakca qabla an yajlisa intuusan fariisanin ka hore saas ha yeelo weyaan saas ayuu nabigeenle sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka taxiyatulmasjidka waa sunna muakad aada loo adkeeyey sidaa weyaan marka qofka aduu masjidka imaado waa inuu laba rakca tukada xitaa wakhtiga nahyiga oo in la tukado bacda salaati alfajri iyo bacda salaati alcasri qofka hadduu soo galo culimada jamaahiirtooda waxay qabaan inuu tukanaa waxayna u cuskanayaan salawaadka dawaat lasbaabka ah sababta lah nahyiga way ka hoosbaxayaan halkaas weeyaan baab ruksati ama aruksatu ruksa fi ljuluusi in la fariista fiihi masjid gudihiisa iyo wاlkhuruuji minhu in masjidka laga baxa bigayri salaatin salaad la-aan ayuu baabkan u baabyahay xadiidka usoo deliishaday imaamka cali raxmat ullah waa xadiidkii kacbi maalik xilligii tabuuk uu duulaanka ka haray kadibna dadkii cudur daartay oo nabigu cudur daartay oo munaafiqiinta u badnaa ay yimaadeen oy nabiga markuu masjidka imaaday markuu ka noqday duulaankii oo masjidka asagoo nabad qaba u yimaada nabigana sal ll slam dhaqankiisan ay ahayd in markuu safar ka imaada masjidku ka bilowdo ayaay u yimaadeen qolyihii mukhallafiinta ahaa kadibna waxaa ka mid ahaa kacb ibn malik radi allahu taala arda oo haba yaraatay wax cudurdaar aan haysanin markuu imaaday kacb ibn maalik wuxuu sameeyey mar kacb ibnu maalik nabigaan u yimid sal l slm kadibna nabigaa u yeehay sal slm wuu fariistay isagoo onan tukanin ayuu fariistay marka ruksadaas marka waxay kala jeedaan inay waajib ahayn oo qofka eh, haddii ay rame duruuf kala jirto amaba xaalad keensanaysa inuu fariista isagoo onan tukanin haddii ay keensanaysa in la ruqsayna ay halkaas ay u deliishanaan weyaan oo aynan waajib ahayn xadiidkaas ay u deliishan waajib ahayn in labada ragca laakiin sunna muakad ay tahay xadiidka toddoba boqol iyo saddex iyo kow iyo soddonaad toddoba boqol iyo kow iyo soddonaad qaala imam nasai raxmat lla abarna sulaymaan ibnu daawuud waxa waa iqa qaala xadaanaa ibn wahb cabdullahi ibn wahb waa can yunis ibn yaziid alayli waa iqatun habt an maxamed shaab zuhri qaala wuxuu yihi wabarnii waxay warramay cabduraxmaan ibnu kacb ibn malik kacab ibn mali wiil u dhalo cabdiraxmaan la yihahdo ayaa ii warramay oo iqa weeyaan ana cabdallahi ibna kacab waa wiilkii eh, markuu kacab maalik indha beelay hogaamin jiray waa isaga u dhalay ana cabdallahi ibna kacab waa iqa weeyaan lahu ru'ya nabigu inuu arkay ayaa la sheegaa qaala wuxuu samictu waxaan maqlay kacab ibna maalik ayaan ayaan muxuu ah ka maqlay oo aabihii ah yuxadiu radia allahu taala arda yuxadiu isagoo ka warramay xadiiahu sheekadiisa xiina goortii takhalafuu kadib maray can rasul rasulka sal slm fi qadwa tabuuka duulaanka tabuuk isagoo ka sheekayna berigii uu kadib maray oo duulaanka tabuuk la aaday isagoo ka sheekayna ayaan muxuu ahay maqlay ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha kacbi maalik wasabaxa wuxuu ku waabariistay rasuula rasulka al sal slm qaadiman xaal uu yahay ama ugu waabariistay qaadiman xaal uu yahay mid soo galay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina ku waabariistay markuu ka yimid meesha la yidhaahdo tabuk ay nazla sabaaxan wasabaxa ay nazla sabaaxan aroornimo ayuu soo degay weeyaan wa kaana wuxuu nabigeena sal slam caadadiis waxay ahayd idaa qadima hadduu ka soo min safarin safar bada'a bilmasjid guriga iyo loojka iyo kuma bilaabi jir nabigeena sal slam ya looj haduuba jiraba maba jirinbe dabcan masjidkuu ka bilaabi jiray guryaha kama bilaabi jirin farakaca fii rakcatayn markaasuu laba rakca ku tukan jiray labada rakc marka in lagu tukado masjidka oo lasoo gala asbaabta keenaysa waxaa ka mid a ah in ilaahay looga shukriyo oo qofka hawshii aad u baxay guushii aad kusoo guulaystay inuu alla ugu shukriyo oo labada ragca masjid lagu tukada sidoo kale telefoonnadan i howlaha nama jirin in reeraha in la yimaaday ay ka war helaan oy ogaadaanna ayadana meesha kama marno waalcilmu cinda allahi tabaaraka watacaala wakaana waxa nabigeen falamaa goortii facala dalika arrinkaa u sameey jaahu mukhalafuuna kuwii la dibdhigay ama isdibdhigeen ayaa yimaadeen fatafiquu waxay guda galeen yactadiruuna ilayhi inay nabigu cudur daartaan oo yihahdo nabi alla naga saasaan ahayn intaan waxaasaa naga hadlaysna dhibkaasaana haystay inay yidhahdaan oo yaxdifuun lahu ay muxuu u dhaartaan wa kaana waxaa bidcan wa amaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan qof ayay ahaayeen ama nin faqabila rasuula nabiga wuu aqbalay calaa wixii ka muuqday oo daahirkii ayuu aqbalay wabaayacahum islaamnimada ayuu marlabaad bayco la gala kula ballamay wastakfira lahum allana dembi ayuu u weydiiyey wawakala wuxuu xilsaaray u wakaashay saraa'irahum waxay qarsanayaan oo sirtooda ahna ila allahi alla weyne caza wajal naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala saraa'ir weyaan annaga muuqdo umaan xukumayna howlaha hoose ilaahay baa markaa shaqadeeda qabsani saa weyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala arrinta ayadaa ah, a meel saari weeyaan faqabila rasuula nabig al wuxuu aqbalay calaaniyatahum wixii ka muuqday wa baayacahum markaasuu islaamnimo kula ballamay wastakfirahum dembidhaaf iyo alla u weydiiyey wawakala saraayahum sirtooda wuxuu u dayey ood u wakiishay ila allah alla weyne caza wajal alladii laa yakhfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa allihii ay wax samada iyo arladan ku sugan iyo wax kastaba ay ka qarsoomayn ayuu u dayey hadday been sheegaan iyo haddii ay run sheegayaan labadaba dabcan munaafiqiinta ay ahaayeeno been warkooda been u ahaa waxba kama jirin xataa jitu ilaa aan ka imaado marka kacab maalik raggii oo meesha faarujiyey oo wada muxuu ahaa cudur daata ayaan imid uma xataa jitu ilaa aan ka imaado falamaa goorti sallamta nabiga aan salaamay korkiisa sallamta goorti aan salaamay tabasama nabigu wuu muusooday tabasuma almuqdabi qof la carageliyey sida uu muusoodo ayuu muusooday wuxuu caraysanyay kacab maalik munaafiqiintana ka mid ma waa nin akhyaar u ahaa qiimo badan uma qaala wuxuu yidhi tacaala kaali fajidtu waan imid xataa jalastu ilaa aan ka fariista bayna yaday hortiisa marka kacab maalik uu soo galay markuu meesha soo galay isagoon sunaysanin ayaa marka nabiga hortiisa la fariisiyey sala allah alay slam xaalad keenta ayaa meesha tala sooma jeedaan waayo faqaali wuxuu yidhi marka culma waxay daliishaan inayan labada arkac ay waajib ahayn laakiin sunno mu'akad ay tahay maadaama nabigu uu faray faqaali wuxuu yidhi maa khalafaka ama maa khallafaka maxaa ku dib mariyey maxaa ku dib dhigay oo duulaanka ad ugu hartay alam takun miyaadan ahayn ibtacta dahraka gaadiidkaagii nin soo gad sooma ahayn oo gaadiidka aad ku bixi lahayd soomaadan diyaarsanin ficlan xaaladda noocaas ahayd faqultu waxaan ya rasu rasuulka allow innii aniga wallahi allaan ku dhaartay low jalastu haddii aan fadhiista cinda hayrika qof adiga aanan ahayn oo min ahli dunya adduunyada dadka muxuuha ku sugan ka mid ah la ra'aytu waxaan u malayn lahaa ama ii muuqato annii aniga sa akhruju inaan ka badbaadi kara min sakhatii caradiisa oon hadal intaan iskugu mudufkeeyo iskugu aadiyo kadibna aan meel saari ayaan aaminsanahay waaya walaqad uciitu xaliisi jadalan aftahanimo ayuu ilahay ugu manay subana wataala gabayaaga nabig ayuha ala sl slam walaakin warka lagu laabay wallahi allaan ku dhaartay laqad calimtu anigu waxaan ogsoonahay oo iga dhaadhacsan lain adatuka xadatuk haddii aan kuu sheega alyowma maanta xadiida kadibin hadal been ah litardaa bihi canii inaad iga raali noqoto awgeedna aan kugu sheego layushakana allahu alla weyne wuxuu mudan yahay amaba ah xaqiiqa ah caza wajal yuskiuka calaya inuu ika carageliyo oo beentii uu kuu sheega ku yihahda oo ninka aba been mxuu kuu sheegay waxba kama jiraan been alla weyaan in uu ku yidhahda ayuu alla u dhow yahay waana dhacaysaa weyaan walaakin warka lagu laabay wallahi allan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogsoonahay lain xadadtuka alyowma ah, hay xadiida kadibin hadal been ah ltardaa bihi canii inaad iga raalli noqota layushakirna allah alweyne wuxuu xaqiiqo ku yahay caza wajal yusqiطuka inuu ika carageliya calaya walain xadatuka haddii aan kuu sheega xadiida sidqin hadal runahna alyowma maanta amaba xadiida sidqin hadal runa tajidu calaya fiihi waad igu caroonaysaa ama ad igu caroonaysa inii aniga la arji waxaan rajaynaa fiihi cafw allah ilaahay inuu cafiyo runtaas igu cafiyo wallaahi allaan ku dhaartay maa kunta ma ahayn qatu weligay aqwa midka xoog badan jir ahaan caafimaad walaa aysara ka taajirsan midna xaggayga xiina goor takhallaftu canka aan kaadib maray maalinta ayada maalin aan ka xoog badnaa ama aan ka afbad ka caafimaad badnaa ma jirin wayaan ama aan ka dhaqaalo badnaa fa qaala rasul la uri sal slm ama haada kan miya kacbi maalik faqad sadaqa run buu sheegay waxba ma qarsan faqum istaag xataa yaqdiya allahu fiika ilaa aad ilaahay xukunkaada ka soo dejini iska tag marka wuxuu ku dhac waad aweydeen konton maalmood ayaan juuqi jaaq loo dhihin oo xataa reerkiisi laga fiijiyey oo raggii dadka adugu jeclaay intuu muxuu ahaa derbi ka dhacay uu salaam salaamay kadibna uu salaamtaa ka qaadi waaye nabiga intuu imaado salaama uusan ka qaadin alai slat slaam waraaqa ay ugu imaanaysa muxuu ahaa boqorkii halkaas gaaladii aad halka ugu imaaday leeyahay war waa lagu dullaystay annaga noo imow annagaa meel ku saarayne oo ku sharfayne ay leeyihiin markaasuu muxuuaha waraaq intuu qaado dab gelinaya dab uu ku ridi marka xaalad adagaa soo marta waad ogeyday markii dambana waa tii ay soo degtay aha وعلى الثلاثة الذين khلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم marka aيadda akhirkeeda waxay ahayd يا أيuهa الذيiنa آمنوا ittaqu اllah wakunuu maca asaadiqiina danta runta sheega noqda markaasaa ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday maadaama ilaahay uu naar iyo cadaab iyo munaafiqnimo ugu badbaadi run inuusan weligiis dama been sheegin intuu noli isagoo waa yeelo indool ah marka ayaa xadiidku uu sheegaya markaasuu leeyahy qof ilaahay ugu galladaystay runta siduu ani ugu galladaystay igu nimciyey maan arkin maalinta ayadahayd laga soo bilaabo ilaa maantaan la joogo weligay beenaan ujeedo uma qastin yidhi radi allahu taala arda ila ilahay baa ku badbaadiyey amarka ilaahayna waxaa weeyaan itaqu llah wakunuu maca asaadiqiin marka kadibna wuxuu yidhi inta dambaan ilahay baan ka baryaa subxaana wa inuu ilaahay badbaadiyo nasal allah asalaama alcaafiya allah naga badbaadiyo wixii xumaan oo dhanba marka xadiidka xataa jalastu bayna yadayhi weeyaan yacni tacaala xataa jalastu bayna yad isagoon sunaysan marka imaamku wuxuu leeyahay ruksa haddii arrin keensanaysa ay jirto marka inaad fadhiisato weyselaana tahayba weys meel haba yaraatee weyse ay jirtaba amaba xaalada kalaa jiraan amaba emergency amaba xoogaa laguu fadhiisay ya markaasoo kale waa gooni laakiin asal ahaan waa sunno aada u culus weeyaan xadiidka ama baabka baabu salaati salaatu aladii yamuru cala almasjid qofka masjidka soo dhex mari oo isagoo jidka haayo ku tukani masjidka dhediisa ayuu baabkan ubaabiya salaat اladii yamuru fi masjid ay baabu salaati salaad ayuu baabkan ubaabiya aladii kaasoo salaat ladii ki salaadii ayuu baabidha marka baabu salaati اladii qofka salaadiisa yamuru mara almasjid masjidka mara oo isagoo socda horay u tukada tusaalahaan albaabka soo gala albaab kale oo kasii baxaya jid meeshuu jid ka dhigta kadib inuu ku tukada asal ahaan ma loo geli masjid in jid laga dhigto waa maya qodobka labaad xadiidkana waa daciif xadiidkana waa daciif weeyaan xadiid todoba boqol iyo laba iyo soddonaad waa adi xadiid daciif weeyaan qala imam nas alي ramat lla akhbarana moxamed ibn cabdillaah ibn cabdilxakiim ibn acyan almisri waa iqa weeyaan qaala xadaثana shucayb shucaybkan waxaa dhalay imaamkii layth ibn sacd almisri wiilkii weeyaan isagana sida aabihiis oo kale waa iqaة nabiil aqiih waa wiili abihi oo culimoa qaala xadaana ley aabihiis oo ley waa ibn sacd almisri qala wuxuu yihi xadaana khaalid ibn yaziid eh, jumaxi khaalid ibn yaziid jumaxi weeyaan waa iqatu faqiih can ibnu abi hilaal ibnu abi hilaalkan waxaa weeyaan eh, sacd alleythi waa mowlaahum ayagaa xuray waa saduuq imaam axmed ayaa waxaa laga soo wariyay inuu yidhi uu isku dardarsamay ninkaas ikhtalata inuu yihi ayaa laga soo wariyaa qaala akhbarnii marwaan ibnu cuثmaan waa daciif ninka xadiidka lagu bushiyey oo lagu daciif waa ninkan marwaan ibnu cuثmaan waa daciif ana cubayd ibnu xunayn ninka la yihahdo waa iqat qayl xadiid xadiiiisa yar lakin waa iqa akhbara wuxuu warramay can abi saciid can abi saciid ibn mucalla saxaabiga jaliilka ah radia allahu ta arda qal wuxuu yihi kuna waxaa naqdu kuwa u kalaha ila suuqi suuqa u kalaha ayaan ahenay calى cadi rasul rasulka dabenki sal slam fanamura cala masjidi masjidka ayaan dhex mari jirnay fanusali fiih waan ku dukan jirnay xadiidka idan muxuu yahay daciif wadaciif laa taquumu calayhi alxuja haddii asal loo helo ama mxuu aha nusuus loo helo gooni atargiibu fi ljuluusi fi lmasjidi waintidaari الsala atargiibu baabu اtargiib isjeclaysiin iyo isku borin lisku boriyo ayuu baabkan u baabiya fi ljuluusi fadhi la fadhiisto fi lmasjidi masjidka iyo intidaar الصalaa salaada in weliba la suga fadliga ku sugan in laisku booriye ayuu baabkan u baab wayaan xadidka todoba boqol iyo sodon iyo sdexaad qala imam sacd ramat lla barna qutay ibn saciid can malik ibn anas can abizinaad abizinaad cabdillah ibn dakan waa iqatun habt can acraj maxamed ibn cabdiraxmaan waa taqana cabdiraxman acraj weyaan cabdiraxman acraj mamed ma cabdiraman acraj waa iqatun habt can abi hurayra radi alahu ta arda ana rasu rasuulkan wuxuu yihi ina almalaaikata malaaigta tusalii waxay u ducaysaa calaa axadikum midkiin maadaama intuu ku sugan yahay fii musalahu meeshuu ku tukaday aladii musalahaasoo sallaa fii uu ku tukaday musallihii uu ku tukaday intuu jooga ood fadhiyo malaaigta u ducayni maxay leedahay allahuma kfir lahu allahuma arxam allahuma kfir lahu allahuma saas ducayni allahu akbar maa lam yuxdi intuusan weyse burinin ama weysada ay ka burin waxay leedahay allahuma kfir lahu allow dembigiisu dhaaf allahuma arxamu allow u naxariiso malaaig ducadeedana alla aqbali weyaan laa yacsu allaha maa amarahum wayafcalu maa yumar marka fadhiga hadda aan fadhino oo meeshii aan ku tukan aan fadhino weysadana ay jabin wanaagaas ayaa laga heli marka hala niyeysto xadiid todoba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai ramat la abarna qutayb ibn saciid qala xadaثana bakr ibn mundar wa iqat habt can cayaash ibn cuqba alxadrami waa saduuq ana yaxya ibna maymuun yaxya ibn maymuun waa alxadrami masr ayuu qaadi ka ahaa laakiin waana saduuq laakiin waxaa lagu yara ceebeeyey markuu qaadiga ahaa ya markuu qaadiga ahaa wax howlaha qadaa ku saabsan ayaa lagu ceebeeyey waxay ta anaga mana farfarin mana naqan laakiin arrimaha qadaa ku saabsan waxyaaba ka mida ah lagu ceebeeyey marka meeshaan xadiidka nabiga nabigaan ala sl sl hadi u noqdo qofka cirbad kasta iyo meel kasta waa laga taabani meel walba hadduu marba xadiid warina waa in la hubiyo inuu qofkaas haba yaraatee meel far laga geliya uusan qabin xadada waxaa u warramay hy ana yaxya ibna maymuun xadada wuxuu u sheegay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay sahlan asaacidi sahl ibnu sacdin asaacidi weyaan asaacidi bisiin alkhasraji alansaari radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi amaba yquul isagoo ayaan ka maqlay samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal sl qul isagoo man kaana qofkuu ahaada man kaana qofkii ahaada fi lmasjidi masjidka yantadiru الsalaa fahuwa fi الsalaa salaadii ku jiraa weyaan haddii aad saacad fadhido masjidka salaadaad ku jirtaa weyaan nacam ma ogi laa acrif koley un meeshuu ku tukadaa la yidhi asal ahaan waa meeshii uu ku tukaday laakiin hadduu intuu ka kaco gadaalda iska fadhiisto oo masjidka u fadhiyo weysadan ay ka burin ajarkaas ma heli waxyaabaha ugu fiican oo la samayn kara waxay ta mataqaanaa marka meesha aad fadhiisani ku tuka meesha aad fadhiisani xagga soomaadan tegin isaga tuka meesha yada sunadiisu kugu furna ku sunaysa meesha yada kadib iska fadhiiso bes waa barwaaqaad gaartayba khilaaf baad ka bixi ile mogto lama dhihin waxaa weyaan arad waa laazim lama dhihin waa salaadoo dhan salaadoo dhan weyaan waayahay dikru nahyi nabiy sal sl nabiga reebitaanku u reeba sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay can isalaati salaad fii acطaai ibili geela waxaa weeyaan mooradiisa in lagu tukada nabiga diiditaanka u diiday ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka todoba boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam sali ramat la abarna camr cali alfalaas waa iqat xaafid qaala xadaثana yaxya waa qaطaan waa taqaanaan ibn qaطaan can ashca ashcadkan marka saddex nin saddex nin ayaa waxaa weeyaan ashcat la yihahdaa oo saddexdaba waxay ka wariyaan xasan albasri alxasan ibn abi اlxasan albasri ay ka wariyaan laba ka mida waa iqa midna waa daciif kan daciifka ma dhib badno oo isaga meeshan sooma gelaya maxaa yeelay kaas daciifka ah waxaa weeyaan yaxya ibn saciid alqaطaan kama wariyo cabdiraxmaan ibn mahdina kama wariyaan ninka isaga waxaa la yihahdaa daciifka ah ashca ibnu sawaar alkindi ayaa la yihah annajaar alafraq alahram saaxib الtawaabiit qaadi اlahwaaz kaas waa daciif xasan basri wuu ka wariyaa laakiin rawaadda ka warina oo ka hooseeya yaxya ibn saciid alqaطaanna sooma geli karo cabdiramaan mahdina sooma geli karo marka isaga ashcad ibn sawaar banaankaa lagu riday soo ma waxaa kusoo haray marka labada ashcad labadaba waa nimin iqa ah labada marka xasan basrina ay ka wariyaan yaxya ibn saciid alqataanka hadda ka warina wuu ka wariyaa oo muxuu ahaa yaxya ibn saciid alqataan waxay u yihiin sheekh xasan basrina waxay u yihiin arday marka kale saaritaankooda wuu cursaaday laakiin ilaahay fadliga labadaba waa laba niman iqa ah haddii labada fiqa yihiin marka amaba ha noqdo ashca ibn cabdimalik ama ha noqdo ama ha noqdo ninka la yidhah ashca ibn cabdillaah marka kan hore oo ah ashca ibn cabdilmalik alxumraani ayaa la yihahda ashca ibn cabdilmalik alxumraani abuhani albasri waa iqatu faqiih ashca ibn cabdilmalik alxumraani abuhani albasri iqatu faqiih weeyaan kan kalena muxuu yahay ashcaf ibn cabdillaah alxaddaani alxaddaani alsdi albasri labada waa ree basra abu cabdillaahi alxumliy ayaa la yihahda alxumliy saduuq wa marka midkaan dambe waa saduuq midkaan dambe oo alxaddaaniga waa saduuq waa nin de riwaayadiis waa maqbuul wa marka waa waa la waa la aqbalaya dacfi ma jiro kan kalena waa iqatun habtun weeyaan ashcarka waa ninkaas marka can اxasan ibn abiاxasan اbصri waa imaamka ataqanin iqaة fadil faqiih can cabdilaahi ibn mugafal saxaabiga aan soo marnay xalay weeyaan wuxuu geeriyooday todoba iyo kontonka jir nabgeen sal slm ana rasul rasulka sl slm naha wuxuu diiday can isalaati salaad fii acطaani ibil moorada iyo meelaha lagu xaray geela in lagu tukado nabigeen ugu diiday sal allahu alayhi waali wasalam alruqsa fii dalik alimaam nasaai marka xadiidkan ayuu keeni doonaa in lagu tukan kara ayuu usoo dariishaday laakiin kole aan wada maqalno inaa daliil u noqon doono in kale aan maqalno xadiidka sid toddoba boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadii saxi qala imam nus alih amat abarna alxasan ibn ismaaciil ibnu sulayman waa iqa qaala xadaana hushaym ibnu bashiir hushaym ibn bashir wax badan ayaan soo marnay alwasiti weeyaan iqatun faadilun faqiih iqatun faadilun faqiih weeyaan waayahay maya هuشhaيم bثير maxaan kusoo marnay inuu yahay ثiqaة habtun aan kusoo marnay laakiin cilad yar ayaad qabayood ogeydeen oo ahayd kaiiru الtadliisi wاlirsaal اkhafi mursalka khafiga ah oo qarsoon iyo tadliis labadaba waa lagu yaqaanaa weliba waa badan yihiin aad bay u badan yihin arintayda qala wuxu xaddaثna sayaar sayaarkan waa ibnu abi sayaar wardaanna waa la yidhaha waa iqa waa yahay can yaziid الfaqiir يزيد بن سhayb الفقير wa ثiq عan jaaبir بن cabd لlahi radي الlahu taعala anهuma qala jabir بn cbd لlahi qaala rasu rasulka u u sl slm jucilat liya اlarض arladi waxaa liga yeelay masjidan masjid iwa طahuuran meel aan ku طahaaro qaato ayuma aynamaa aynamaa meel alle meeshii adraka u haleela rajulu nin oo min amati asalaad salaad uu ku haleelo sallaa wuu ku tukana ayuu nabig sal allahu alay waslm laakiin meelo gooniya oo la diiday e ayaa jiro xamaamaadka meelaha lagu weyse meelaha lagu qobaysta iyo musqulaha iyo jidadka bartamahood iyo qashinqubka iyo meelaha iyada geela xaradiisa iyo lama ogola geela xaradiisa abcan xadiidka horaa sheegay meelihii kale xadiid kala sheegtay marka xadiidkan jucilat liya alardu masjidan watahuuran aynamaa adraka adraka rajulu min ummatii asalaata fasalla ma loo dariishan karaa geela xaradiisa in lagu tukan karo haddii loo dariishan laha xadiidkan kala diidi xadiidkan kale oo ka horreeyey ayaa ka dhex bixiyey dhulkii oo dhan waa lagu tukanaa laakiin axaadiista waxay sheegeen meelo kooban meel hebel iyo meel hebel iyo meel hebel marka sheekha dililka usoo dariishaday hayra wajhin uu yaha laga yaaba walcilmu cind allahi tabaaraka watacaala asalaatu cala alxasiir oo baafkii u noqdo lagu weysada dhiman weysada agga dhimana lakin salaadii la diidaya ha jazaak allah khair الsalaatu calى xasiir dirinta amaba sajaayada ka samaysan annaga waxaan aad u naqanaa webiyada khaasatan dadka jooga iyo xataa ummaddan kaleba waa yaqaana ila webiyada lagu sameeya magaalinku waa la keenaa jaafida amaba dirinta ama salligan ka samaysan calaynta cawda amaba muxuu ahaa baarka amaba geedkan kale oo waxaa weeyaan maliiqada gala galaha caadiga miya alcumuum marka waxaa weeyaan waa saliga ka samaysan caleynta timirta annagana waa caleynta baarka iyo iyo baashal iyo maliiqada maliiqada iyo timirta waa isleeyihiinba markii hadda aan muxuu ahaa carabiya aan tagnay geedkii maliiqada webiyada ka bixi jiray oo muxuu ahaa iyo maba kala duwnaba iyo timirta waxay u baahneed in laga yaro shaqeeyo oo ya may webig inaad webi ado gaariso markaad soo arkaysaa qofki webi aanan aqoonin si kastoo looga shara ma garan kara marka qofkii aanan maliiqa aqoonin webigaan gaarisuu tegaya halkan bes intuu soo arki waaad goosanay tigid baad goosanay gobak eh, muxuuha kun iyo sideed boqol khalaas waad soo arki marka waa timir caadi ah yani waxay ugu duwan tahay way ka gaaban tahay midda kale timirta waa laga shaqeeya moogta oo waa la waraabiyaa waa la kurtamajaraa oo muxuuha koray u baxaysa iyada aad kor uma baxda saasay u fidaa marka caadi gacanta caadigoo timirtoo kale ay soo ridaysaa tabiirna ma lahan oo waxaa weeyaan lama bacrameeyo maadaama tabiir ay lahayna oo iska halaabi marka qofki baahan ama qofka ay xaaladiis ku aadanayn aduu hela waa timir baadiyooda waa ka faaiidaysanaya marka eh, cawdeeda amaba waxaa weeyaan eh, eh, calaynteeda ayaa waxaa laga sameeyaa xasiirka waa la cunaa waa la cunaa waa timirn laakiin sida macaankama qabda timirta timirta moogta waxay uqaybsantaa boqolaal nooc hadda markaad xagga joogta barni ayaad maqli sukari ayaad maqlaysaa saci aad maqlaysaa cajo waaba taqaanaan yani wax la koobi karo safari ayaad maqli yani waa midaa waxaa la iibinayaa conton real oo sacuudi oo taqriiban kun iyo dhowr boqoloo shil udhiganta kiilihii midna waxaa la gadayaa muxuu ahaa laba riyaal ama shan riyaal oo udhiganta boqol shil wax ka yar marka iyadaa kala sarays timirta kullina saasay uwada safanta marka waxaa laga yaaba marka mariiqada inay tahay nooc timirta <laughs> kuwa radiiga oo liidan alcilm cind allah balaxa waxaa weeyaan balaxa waxaa weeyaan timirta markay bislaanaysa marxalo ay marayso marxalo marxalo ay marayso yani mar waxaa weeyaan waa gaahiir oo kale mar waa casood mar waxaa weyaan malaaxilta ay maraysa mar waa rutab mar waa timir hadda zabiibkan caadigu annagaan isticmaalno oo qalalan oo la beego amaba la miisaamo waa cinabkaan caadigu haddaan banaanada ka iibsano waa cinabkaa soo qalaleen marka markuu qoyan marka zabiib lama dhigi hadda caadigu yaho qolyahaan kasoo iibsanaynaa meeshaan eh, yara bilaza qolyahaas markaan kasoo iibsanayna muxuu ahaa cinabka nooc kasta ama ha asaado ama ha caddaado amaba ha madoobaado noocan adigoon soo iibsano marka ayada zabiib lama dhihi karo laakiin markuu qalalo waa zabiibkan adigoo taqanan meel kale u raadin marka timirtan waa noocaas attamru lama dhihi karo iyadoo qoyan marka mar waa balax mar waxaa wey waa rutab mar waa tamr sidaa weyaan qaar ay balax iskale yihiin aan arkayo nooc ay magac u yaqaanaanba laakiin asal ahaan waa maraaxilsa marxalooyinka ay maraysa timirta bislaashadeeda weyaan balax marka dirintaas ama salligaas wuxuu ka samaysan yahay calaynta timirta amaba baarka geedka baarka loo yaqaano oo ka bax waayahay asalaatu alxasiir xadidka todoba boqol iyo todobiyo soddonaad waa xadid saxiix isnaad ah qaala imamna sacdi ramat akhbarna saciid ibnu yaxya ibnu saciid alumawi wa iqat rubama akhطa qaala xadaana abi aabihiis waxaa weeyaan yaxya ibnu saciid alumawi waa saduuqun yuqrib saduuq laakiin axaadiid qariiba marar qaar uu la yimaada qaala wuxuu yihi xadaanaa yaxya ibnu saciid waa ninkee marka yaya ibnu saciidka alansaari waa qowla waaxida maxaa yeele waa taabici kabiira taabici sagiir weyaan o can isxaaq ibn cabdilaahi ibnu abi alxa waaiqat xuja can anas bn malikin waa khaadimka nabigeena sal la slm radi allahu ta arda ana umu sulaym oo hooyadii ah radia allahu taa ardaha saalat waxay weydiistay weydiisatay rasul rasulka sal slm an yaatiiha inuu guriga ugu yimaado oo fa yusalii fii beytiha gurigeeda uu ku tukada si barakada nabigeena u hesha sala allahu alayh ali wasalam fatattakhidahu ay ka yeelata musalan meel ay ku tukato meel mawlac oo guriga dhexdiisa oo musalla ah inay samaysato ayay damacday kadibna waxay doontay in nabigeen uu ku tukada si ay muxuu ahaa barakadii nabigeenu hay sal slm faataha u yimid faamidat waay uasaday facamadat waxay u qasaday oy aaday ilaa xasiirin dirin ama salli fanadaxathu markaasay biyo ku rushaysay bimaain biy fanadaxathu bimaain biyo ay ku rushaysay fasalla caleyh uu ku tukada nabigeena sal slm wasalluu macahu dadkii guriga joogin way kula tukadeen macnada marka xasiirka waa mar kan weyn waa bahal weyn oo ilaa halkaas il hadduu yar yahay oo kanoo kale u yahay miyaa lagu wada tukan karaa waa maya marka waa mid weyn ayuu ahaa waxaad ka garan doontaa khumra ayaa noo imaan doonta khumrada marka waa keenan oo kale weliba hadda kuwa qolyahan muxuua hadda eh, coronaha awgiis kuwaan loo keeno yaryar soo maarkin oo gacmaha iyo wejiga la saarane khumrada kuwaasay u dhow yihiin waa nafs geedkan ayaa laga sameeyey baarka amaba muxuu ahaa timirta caleynteeda laga sameeyey laakiin maqaaska ayaa aad u yar khumrada xasiirkana waa markuu weyn yahay sidaa weya waa yahay baabu salaati alkhumrati salligaa yar oo lagu tukada baabka u xadiidka saddex todoba boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadii saxiix qala imam nasawi alay raxmat akhbarna ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari weyaan iqa qaala xadaثana khaalid ibn xarit alhujaymi iqatun habt can shucba can sulaymaan yacni ashaybani sulaymaan ibn abi sulaymaan waa fayruuz ayaa loo yaqaanaa ashaybani waa iqa can cabdillahi bni shadaad cabdullahi ibnu shadaad ibn lhaad cabdullahi ibnu shadaad ibnu lhaad waa iqa can maymuuna bint اlxaariث alhilaaliya um اlmuminiin radia allahu ta ardaaha nabigeena wuxuu ku guursaday sarif sanadkii hijrada nabigeena todoba markay ahayd waxay ku geeriyootay sarifta laftirkeediina markii hijrada nabiga ahayd sal slam ko iyo kontonkii ay ku geeriyootay sarifta laftir halkaas aya lagu asay guurkii iyo geeridiiba hal meel ayay ka dhaceen waa ilahay qadarkii subxana wa tacaala ana rasul rasulk a sal slam kana wuxuu nabigeen yusallima tukada cala alkhumrati sajaadad yar oo ka samaysan calaynta iyo timireedka ayuu nabiga ku tukan jiray sal allah alay waslam baabu salaati cala mimber mimbarka dushiisa in lagu tukada ayuu baabkan u baab yahay maxaa loogu tukanaya waxaa loogu tukanayaa iliyara annaas asala salaaddii inaad dadka barta ayaa doonaysaa dadkin way badan yihiin haddii aad xagga iska istaagta waxaad samays cid ku garani ma lahan laakiin markaad halkaa istaagto ood meel kora saaran tahay waa lagu arki rukuucdaadii sujuuddaadii ictidaalkaagii wixii waa la arki marka saas inay bannaanta ayuu baabkan u baab yahay xadيث todoba boqol iyo sagaal iy soddonaad waa xadيث صaحيixa qala imam نس رحمة ل أخبرna qتayب بن سعيid qala xadaثnي yعقوب بن cبدالرحمن القاري wa ثiقة qala xadaثnي أbu xاaزم بن dinar سلمة الأعرج weyaan ثiqة cاabد أna riجaaلا rag ato waxay u yimaadeen سهل بن sacدin الsاacدي وaqad imtarow iyagoo ka shaki ama isku qabtay oo ku murmay في lmimberi mimbarka nabigeena sal sl min macuuduhu geedka laga sameeyey muxuu ahaa laamaha laga sameyey mimbarka nabigana mxuu hadda waa kan aragtaan mimbarkeenana caadiga muxuu ka samaysan yahay alwaax muxuu yihi nociisa waa taqaanaan ragga alwaaxda yaqaana ya kulan maasha allah ninkan af soomaaliga runta u sheegay mahoogan ayay dhahaan mogta noocan oo qaaliga ah nooca yani dadka alwaaxda ka shaqaystay raggaas aad u yaqaana eh, fanajerka waxyaabahan qalabka guryaha la dhigo iyo mahoganka marka waa nooc ugu qaalisan waa kulankeenoo kale wadaadka kulan geedaha ugu adag waa muxuu geed ahaan ficlan waa yahay marka geedkii u ahay noociisa ayaa laisku qabtay markii laisku qabtay ayaa marka wuxuu yidhi hay waxay u yimaadeen ninka la yihahda sacd bin sacd saacidi waqad imtaraw iyagoo isku qabtay ku murmay fi lmimbari mimbarka nabigeena ala sl slam min macuuduhu geedkiisa wuxuu ahaa fasaluhu can dalik arrinkaas ay wax ka weydiiyeen oo geedka laga sameeyey mimbarka nabigeena muxuu ahaa faqala wuxuu yidhi wallahi allan ku dhaartay innii aniga la acrif waxaan garanaya mima huwa wuxuu ka samaysanya aad baan u aqaanaa walaqad ra'aytuhu waxaan arkay mimbarkaas awala yowmin wudica maalinta horreysay oo masjidka nabigeena la keenay ayaan xasuustaa oo arkay wa awala yowmin maalintan u horreysay oo jalasa calayhi rasulla nabiga algu ku dul fadhiistayna aad baan u xasuustaa oo meesha waan joogay waaya arsala wuxuu diri marka rasu rasulka sal l slm ilaa fulaana heblaayo imra'atin qad samaaha haweeney uu magaceeda sheegay sahlun sahl u sheegay ayuu nabiga adeeg u diray qof u diray muxuu ku yidhi an muri waxaad fartaa ood amartaa ghulaamaki wiilkaagi ama addoonkaagi annajaar ee sancoolka ahaa fundibaw ay dhahaan meeshaan mxuuah fundibaw soo taqaanaan fundiga alwaxwa amaba farsamayaqaanka alwaxa waxaad fartaa muri waxaad fartaa ulaamaki wiilkaaga annajaar ee farsamo yaqaanka alwaxda iyo dhismaha yaqaanay an yacmala lii inuu ii sameeyo acwaadan laaman inuu ii sameeyo ajlisu calayhina aan ku dul fariisto aan ku dul istaago ama ku fariisto idaa kalamtu naas dadka hadii aan la hadla gambar ha ii sameeyo amaba korsi fa amaratu way fartay marka facamilahaa wuu sameeyey muxuu ka sameeyey min arfaai اlhaaba meeshii haaba la dhihi jiray amaba duurka geedka ka baxa oo laya arfa ayuu ka sameeyey sidoo kale riwaayaad kale ali ayay sheegeen al aliga iyo arfaaga waa laba geed oo isku dhow oon kala fogeyn geedkaas ka baxa meeshaas haaba la yihahdo amaba duurka ka baxa ayuu ka sameeyey waa kulanku sheegay uma jaءa biha kadibna mimbarka u wad ayuu keenay faarsalat ilaa rasul rasuulka alle ayay waxaa weyaan u dirtay mimbarkii faamara biha wuxuu faray mimbarkii ama laamankii fawudicat haahuna halkan ayaa la dhigay halkan mimbarkan ayaa la dhigay agtiisa mixraabka agtiisa ayaa la dhigay o marka la dhigay uma kadibna raaytu rasuul rasulka sl slam raqya isagoo koray oo fasalla calayha ku tol tukaday wa kabara allah akbar yihi wahuwa calayha iyagoo isagoo saaran ayuu allah akbar yihi uma rakaca wuu rukuucay wahuwa calayha isagoo mimbarka saaran ayuu ku rukuucay uma nazala qahqara gadaalgadaal ayuu nabiga usoo degey ya gadaal ayuu usoo noqday fasajada fii asli mimbar mimbarka hoostiisa asliga waa hoostiisa ayuu muxua ku sujuuday uma caada wuu ku laabtay falamaa goortii faraqa intii hore u sameey ayuu ku sameeyey falamaa faraqa markuu ka baxay aqbal cala naas dadka igu soo jeesta nabigeena sal slam fa wuxuu yidhi yaa ayuha naas wardadow inamaa in kale maahne sanactu haada arrinkan waxaan u sameeyey lita'tamuu bi inaad igu dayataan oo salaadda si fiican igu xerataan walitaclamuu aada ogaataan salaatii habkaan u tukad inaad ogaataan ayaan sidaa u yeelay wax kale ma jirin ee mimbarka in lagu tukado caadi lagu tukana maahan arrinta inaad igu dayataan oo salaaddii muxuuha ad igu xerataan oo habkaan u tukan aad ogaataan ayaan u sameeyey saasuu nabigeen yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam asalaatu cala alximaar dameer qofkii isagoo saaran oo gaadiid uu yahay baabuur ahaan u isticmaala inuu salaada sunada tukan kara iyuu baabkan u baab yahay xadiidka toddoba boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam sa ramat la abarna qutayb saciid can malik ibn anas imam dar hijra can amr ibn yaxya almazini almadani waa iqa can saciid ibn yasaar almadani waa an ibni cumar cabdulahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cumar ra'aytu waxaan arka rasul rasulka allah sal slm yusallii isagoo tukana calaa ximaarin dameer wa huwa mutajihun isagoo u jeeda ilaa khaybara khaybar khaybar waxay ku taallaa markii magaalada madiine la joogo yacni dhanka waxay ku taallaa galbeedka bari ama galbeedka waqooyi sida saxda waxaa weeyaan magaalada madiine marka la jooga intaa loo bixi dhankan saasaa loo bixi waxaa la aadi galbeed kadib marka muddo la socda ayaa saa loo yaralaamay marka wuxuu noqonaya waqooyi galbeed u noqonaya sooma halkaasay ku taallaa hahay khaybar kacbadii marka xaggee jirtaa kacbadii gadaal ay ka jirtaa meeshii loo tukanaya madiine marka la jooga hadda annaga dhankaas uma tukana waqooyiga madiine koonfura loo tukadaa dhankaasaa loo tukadaa masjidka nabiga qibladiisa saas wa kacbadii ile waxaa jirtaa halkaasa jirta laga soo guuriy marki lasoo haajir kacbada laga soo guuriy waa u tegi doonaa insha allahu tabaaraka wa taala markii baab kitaab alqibla aan hadda mar dhow gaarno sidaa weyaan waa sunno suulida sunada mulaqa ay u badanta xadiidka todoba boqol iyo ko iyo fartanaad waa xadiis xasanan saxiix weyaan diyaaradaha ma lagu tukan karaa marka salaada sunada waa lagu tukan karaa qaal imam nas aleh raxmat lla abarna maxamed ibn mansuur ibnu daawuud ibn ibraahim atuusi weyaan abu jacfar alcaabid waa iqa qala xadaثana ismaaciil ibn cumar waa iqa qala xadaثana daawuud ibnu qays hahay alfara addabaaq iqaة faadil can maxamed ibn cajlaan almadani wa saduuq ikhtalaa calayhi axaadiث abu hurayra xal ayaan soo marnay waa yahay can yaxya bni saciid alansaari waa iqaة tabt xuja can anas bn maliki radi allahu tacala canhu arضa anahu anas bin maalik raa wuxuu arkay rasul rasulka ark sal slm yusallii isagoo tukani calaa ximaarin dameer wa huwa isagana raakibun uu saaran yahay ilaa khaybara khaybar uu saaran yahay xaggeeda u socday waalqiblatu qibladana khalfo gadaal ay ka jirto qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan waa taqaana waa nasaa-i laa naclamu ma ogsoonin axadan qof taabaca ku raacay camar ibnu yaxya oo muxuu ah xadiidka hore wariyey calaa qowlihi qowlku uu yidhi yusallii calaa ximaarin qof ku raacay ma ma ogyuu dhahay wa xadiidu yaxya ibnu saciidin can anasin asawaabu sida saxda mawquufun mawquuf weyaano nabiga looma kor yeelin saasuu leeyahay laba hadal ayuu imaamku meeshaan ku sheegay tan koobaad hadalka hore uu leeyahay laa naclamu axada taaba camr ibnu yaxya calaa qowlihi yusalii calaa ximaar xadiidka laga hadla waa xadiidka aan soo marnay oo toddoba boqol iyo iyo afartan xadiidkaasu ka hadlaya ilan meesha uu ku jiro ninka la yidhaahdo camar ibnu yaxya waa halkaas ragga yaxya camar ibnu yaxya marka xadiidka la wariyey xagga la wariyey oo dhan calaa araaxil ay dhaheen calaa ximaar ma ay dhihiin marka imaam anasa-i wuxuu ku haystaa dameerku u sheegay keligiis ayaa sheegay kuwa kale kulli calaa raaxil ay dhaheen laakiin farqi ba lah raaxilo la dhahyayo dameer la dhahyaaba waa gaadiid un la saarna sooma dameerkaas waa gaadiid kuma jiro marka dhib ma lahan masalada labaadna waxaa weyaan xadiidkan wuxuu le waa mawquuf oo wuxuu mawquuf ku yahay anas bin malik suugu yahay anasaab wuxuu leeyahay anahu ra'aa rasuula اllahi sala اla alay slam u dhahayaaba nabiguu arkay mawquufsuu ku noqonaya aad aad looma fahmin kitaab اqibla qiblada kitaabkeeda wey kitaabka halkan kitaabu اqiblati hunaa maxalu bayaanihi baabka koobaad baabu istiqbaal qiblati qiblada in la qaabilo inay shuruudda salaada ka mid tahay oon laga maarmayn ayuu baabkan ubaabay xadiidka toddoba boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiis saxiix qaala imam nasai raxmat llah akhbarna moxamed ibn ismacil ibn ibrahim محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الاسدي واثقة أبي اسماعيل بن ابراهيم و اسماعيل بن علي ويان واثقة ثبت قال حدثنا إسحاق ابن محايدين قرن شو حسين إسحاق ابن يوسف مس يونس يونس تدكو قرن هلا ترى ترى يوسف كقرأ وحي adiga yuusuf soo kuma qorna yunis aa ku qorna adigana waa inaad tirta kaagina yuusuf soo kuma qorna tamam yuusufkaa sax kaagi inaadna dhamaan waayahay qaar wuxuu yidhi xadaana isxaaq ibnu yuusuf isxaaq ibnu yuusuf waa iqa alazraq can zakariya bn abi zaaida zakariya bn abi zaaida waa iqa laakinahu mudlis wa ninka la yidhaahdo abi isxaaq asabiici sabiici oo hadda asaga wax ka warina wuxuu ka wariyey markuu ab abu isxaaq ikhtilaadka ku dhaca kadib ayuu ka wariyey marka nin mukhtalit hadduu qof ka wariyo xaaladiisa ay noqoni waa kani xadid kale kama saxiix muu saxiix ku noqonaya xadiid kale saxiix ku noqonaya xadiid kale saxiix ku noqonaya weyaan can abi isxaaq isabiici ah, wuxuu ka wariyey ama waxaa la hubaa in uu muxuuha ereygan ama xadiidkan intuusan abu isxaaq isku dardarsamin uu ka wariyey can ilbara bni caazibin radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi abu isxaq waa taqana wa iqatun caabidun ikhtalata fii aakhirihi qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda bara bni caazib qadima rasul nabiga ala yaa soo gala almadiinata magaalada madiina fasala naxu bayt almaqdis bayt almaqdis xaggeed wuxuu u tukaday sittata cashara shahran toban iyo todoba toban iyo lix bilood riwaayad waxay sheegaysaa toban iyo todoba bilood qaarna toban iyo sideed ay sheegayaan waxba farqi ma uma kadibna wujiha nabiga waxaa loo jiheeyey oo la aadiyey ila alkacba qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawali wajhaka shatra almasjid اlxaraam xayumaa kuntum annaga aan ku jirno fawallow wujuuhakum sharahu annaga sharahu saanwa madiinana sharahu saas weeyaan koonfur ay unoqona iyaga maka anaga hadda inta inaga xigtaa laakiin marki maka la taga madiine xaggaa loo dhaafi kadibna waa in agga lasoo aado kacbada soomaad arkin iyadoo sidaa ah labada nino iska so horjooda ya saas saasaa loogu wareegsani ya ha hay axsanta waaya eh, xadiidkaas marka wuxuu caddaynayaa in nabigeena salى اllahu alayه alي waslam i saxaabadiisii dhankaas eh, la aadiyey dhankaa in la aadiyey uma kadibna wajiha nabig waxaa la aadiyey lkacbati famara rajul nin baa soo maray rajulkaasoo qad kaana ahaaday sala mid maca nabi nabigan la tukada sal slm calaa qowmin qola ayuu soo maray oo min ansaari ree inta badan waxaa weeyaan waa meesha la yihahda masjid qiblatayn bani salima meeshay degnaayeen oo mucaad bn jabal uu dujin jiray halkaa weyaan haaliban faqala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa ana rasula rasulka sal slm qad wajiha in la aadiyey alkacbata kacbada salaada inuu u jeestay in la amray ayaa markhaati ka ah weyaan fanxarafuu ila kacbata salaaddii ay ku jireen ayay iswareejiyona kacbada xaggeed ayay aadeen weeyaan arintan sidoo kale waxay ka dhacday qubana way ka dhacday sida noo imaan doonta baab lxaali xaalad ayuu baabkan u baabiyey allatii xaaladaasoo yajuusu calayha ayay banaan tahay istiqbaal ayr iblai iblada meel in la qaabilo xaalada ay banaan tahay ayuu baabkan ubaabay xadiidka todoba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam anas aleyh raxmat ullah qala akhbarna qutayba can malik bni anas can cabdillahi bni dinaar alcadawi wahiqa can ibni cumar radia allahu tacala anhuma qala wuxu abdillahi bn cumar kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sal slam yusalli mid tukada calaa raaxilatihi gaadiidkiisa fi safari safarka xayumaa tawajahat meel alle meeshay ula jeesto nabiga tukun jir sal slm qiblo ma ilaalin jirin qaala cabdulahi bni dinaar wuxuu yidhi wa kaana ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ahaa yafcalu daalika arrinkaas mid sameey laakiin salaadda faradka ah ma ku jirto waa noo imaan doontaa xadiidka toddoba boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatullah akhbarana ciisa ibnu xamaad waxaa loo yaqaanaa zuqba zuqba ayaa loo yaqaanaa ciisa ibnu xamaadkaas zuqba ciisada aad u y ciise intana soo maraysa ibnu xamaadka uu yaryahay ama ciise o dhan bu u yaryahay zuqba un ka qabsada ciisa ibnu xamaad oo sheekh annasaa'i ah zuqba atujiibi weyaan waa iqa qala xadaana ibn wahb cabdulahi ibn wahb wa iqatu habt qala akhbarna yunis ibn zayd اlayli wa iqatu habt can ibn shahab zuhri can salim ibn cabdilahi bni cumar iqatu faqih can cabdilaahi ibni cumar ibn khaaab radi allahu ta anuma qala wuxu abdillahi bn cumar kaana wuxuu aday rasul rasulka sal sl yusalli mid tukada cala araaxila gaadiidka qibala ayi wajhin qibala ayi wajhin dhinac kasta xaggii ayuu tukan jiray oo tawajaha bihi uula jeesta ay raaxilada gaadiidka ula jeesata weeyaan wayutiru calayha witrka xataa dusheeda ayuu ku tukan jiray hayra anahu laakin anahu laa yusalii kuma tukan jirin calayha gaadiid korkeeda almaktuubata salaada faradka war ma laha marka baabu istibaanati اkhaطi baabu istibaanati اlkhaطi gafka yani cadays ada cadaysi la cadaysto bacda ijtihaadi markii qofka uu intuu dadaalo nacam waa istaagi waa tukani mee lagu tukada diyaaradaha leeyihin ha diyaaradaha mee lagu tukada ay leeyihin ya sheekh qiblada uma jeedi qiblada waa toosa u garan kartaa diyaaradda maogta iyada waxay ku fiican tahay mataqaana dhankay ujeed inaad ujeesto laazim maaha sida gaadiidka oo kale iyadoo inta ujeeda ayaad gadaasheeda maxaa qiblada soo maha waad soo wareegi gadaa saas u tukani diyaaradaha waxay leeyihin mee lagu tukada kuli waad aragteen mayna khaasatan sacuudi irelan waxay leedahay qeyb dambe oo masqulaha agteeda ah ilaa laba qof saddex qof meel ay ku tukadaan marka horena waxaan sacuudi irelan haba goosan <laughs> may kuwaan kale ma lahan kuwaan kale ma lahan markaas dee xaaladda waxaa weya salaad say ku qabata ayaa loo tukada may noqoni haddii salaada tusaale ahaan aad xilliga duhuraad duhurkii ayaad saaran tahay duhurkii marka ma tukan karti tusaale ahaan laakiin waxaad ogsoontaha casirka inaad ka gaaraysa jamcu takhiraad ku dhufani hadal ma laha haddii aad muxuu ahaa dareemaysa duhurkii inta la galo casir inaadan muxuu ahaa aad dukan doonin waad duhurkaad kusoo jamcini garonkii oo kale waad ku jamcini amaba waxaa weeyaan xilliga ay wax ku saamaxaan salaad subaxay noqotay ya sheekh ha sunnadu waa lagu tukanay asal ahaan maya asal ahaan waa maya laakiin haddii ay daruuro timaado tusaale ahaan halkaan diyaaro ka raacday new york a u socotaa waa non stop meel la istaagi haba yaraatee ma lahan shan iyo toban saacadoodood muxuu hawada ku jiraysaa allah ku nabad yeelo maxaad samaynaysaa Eh, maaad samayn adig waaad samayn lada laga rabaa salaadlaan miyaa kugu dhici maya maba jirtaba wa laisku jamcia ah, <laughs> duhur iyo casr waa laisku jamcini maqrib cisho waa laisku jamcini laakiin wax kaloo israacin oo laisku jamcina ma jirto mise xadiidkii oo qolyihii muxuu ahaa eh, khandaqaad ku dheganta manati marka casr laaan alcumuum waa baabkaas waa baab dhib badan culimadana aad bay ugu hadlaan culimadiiday way jiraan laakiin inta aalibka hadda u badan eh, in salaada jamci la sameey haddii jamci ay suurageli waayo inaad ishaagta meesha ood qibladana waad garan kartaa oo muxuu ahaa meesha t v-ga yar hortaadaa kuu sheegi telefonkaadaa kuu sheegi amaad ayagaad weydiin kartaa dhanka qiblada ay jirto way kuu sheegayaan marka inaad taagni ku tukato oo danka qiblada aada haddii suura ay suurageli weydo maxay noqonaysaa laa yukallifu lahu nafsan ilaa wascaha kadibna fattaqu llaha ma staactum marka salaad inaad tukato fadhi inaad ku tukato may noqon maaad samaynaysaa iyo meesha aad aadi karto waa salaad aanan salaad kale lagu jamcina ayna jirin waqteeda u taga salaad fajr oo kale markaas waa masaadun baa la samayn wax kaloo la samaynaya ma muuqdaan waalcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala baabu sutrat lmusali qofka tukana sutrada hortiis u dhigtay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka todoba halkaa ma gaarna ma gaarna ya xadiidka istibaaradeen joognaa baabu istibaanati اkhaطأi qofka gefka inuu muxuu aha caddaysto ama ay u caddaato bacda اijtihaadi markuu ijtihaaday kadib oo qiblada dhanka ay jirtay intaad u malay dhanka inaad u tukaday kadib ayaa inaad gafay ood khaldamay ay u muuqatay muxuu samaynaya halkaan ka fiirsa marka xadيث todoba boqol iyo شhan iyo afartanaad wa xadيث صحيح qال imam نسائي رحمة الله أخبرنا qتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن أبد الهجرة عن عبد الله بن دينار waan soo marnay dhamaan عن بن cمر رضي الله تعالى عنهما قال وxu عبد الله بن cمر بينما wkti الناaس dadka بquba quba ay joogaan fii salaat subax salaad subax oy tukanayaan jaaءahum aatin nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula rasulka al sl slm qad unzila calayhi leyla xalay waxaa lagu soo dejiyey qur'aanu qur'an baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa la faray an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilo oo kacbada u jeesto ayaa la amray fastaqbiluuhaa ee qiblada xaggeeda u jeesta wa wujuuhum ila shaam shaam ay u jeedeen fastadaaruu ila alkacbati kacbadi ay u wareegeen idan salaadaad ku jirtay qiblo meel aan qiblo wareeraad u tukanaysa ama qiblo gaf adoo qiblo gaf u dukani ayaa nin baa ku yimid aankan argsaa maa ninta waxaad yeeli qiblada intay kaa jirtaae eh, dhankan kale aad maxaad samaynaysaa marka wareejin fiqiga imaam nasaa ka mid tahay aleyh raxmat waa yahay sutrat lmusalli baabu sutrat musli qofka tukana sutradiisa ayuu baabkan baabay xadiidka todoba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadii saxii qaali iman sali ramatullah akbarna allah mustacaan akhbarna alcabaas ibn moxamed addawriy hy wa iqatun xaafid qala xadaثna cabdullahi bn yaziid almuqri wa iqatun faadil qala xadaثna xaywat bn shureyx atujibi wa iqatun habtun faqiihun zaahid bal inta martaba u hela fiiriya caleyh raxmat الlah can abi alaswad abulaswad waa moxamed ibn cabdiلraحmaan ibn nowfal moxamed ibn cabdiرaحman ibn nowfal wa iqa can curwa ibn zubayr iqaة اfaqiih can caiشha um اlmuminiin radi الlahu ta ardaha zawji الnebi الصديq بنت صديq radي الlaه taعala arضaha qaalat waxay tir caiشha su-ila rasuul nabig al waxaa laga weydiiyey can awati fii غaswati tabuka duulaanka tabuk can sutraة الmuصلي qofka tukanaa sutradiisa faqala wuxuu yidhi milu mu'akharaةi الraxli heeryada meesha lagu tiirsana oo kale weyaan yani hadda inta aan ku fadhiyo qaybtan dambe qaybtan dambe oo kale weyaan waa inahaas inaha weyaan waxyara taagan intaas ayaa kugu filan marka horta haddii kitaabkan wax laegoo kale ad saa udhigato hortaada waa ku filan sidaa weyaan xadiid toddoba boqol iyo iyo toddoba iyo afartanaad waa xadid saxiix qaali imam aleyh ramat ullah akhbarna cubaydillahi ibnu saciid cubaydillah ibn sacid waa taqana abu qudaama saraqsi waa waa iqat maamuunu qaala xadaana yaxya can cubaydillahi ibni camr ahayd cubaydilah waa ninkii cubaydilah ibnu camr alcadawi weyaan ibnu camr alcadawi qaala ambana naafic naafic waxaa weeyaan mawla cabdillahi bn cumar can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabi an nabiy nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi amaba qaala wuxuu yidhi nabigeenna maxaa idiin qor meeshaan can inabiy qaala qaaladan dab marka waxaa weeyaan nabig in ay hata ahayd soomaha laakiin qaaladan waa cabdullahi bin cumar qaalad cabdullahi bin cumar kaana wuxuu ahday nabigeenna yarkuzu mid taago oo sura alxarbata waranka gaaban ayuu muxuua hortiisa u suran jiray taki ultaki oo kale uma yusalii ilayha kadibna xaggeeda u dukan jiray sutra ayuu ka dhigin jir sal slam alamru bidunuwi faridlis fara u dhawaasho min asutrati sutrada loo dhawaado xagga intaad iska dhigto baasha adna halkaas maya u dhow xadiid todoba boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadid saxi qal ibn sacd ramat lla akhbarna cali ibn xujr wa isxaaq cali ibn xujr waxaa weeyaan waa iqa wa isxaaq ibn mansuur alkawsaj almarwsi waa iqa qaala labada waxay yihi xadadana sufyaan waa taqaanaa ninkuu yahay can safwaan ibnu sulaym almadani waa iqatu muftin caabid rumiya bilqadar qadari inuu yahay ayaa lagu tuuray can naafic ibnu jubayr ibn mudcim iqatu faadil can sahl ibn abi xahma cabdullahi aansaari weeyaan Eh, waa ninkii saxaabi jaliilka ahaa qaala wuxuu yidhi abi xadmaha cabdalla ayaa la yihahdaa qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasul wuxu yih sal slm idaa salla axadukum midkun hadduu u tukada ilaa sutratin sutra falyadnu minha u dhowaado laa yaqac laa yaqaca ama laa yaqtac yuusan ka goynin ashayطaana shaydaanka calayhi salaatahu salaadiisa weeyaan miqdaaru dalika inta loo jirsanaa intaasaan ku khatimayna raalli ahaada xadiid todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai raxmat lla akbarna moxamed ibnu slm almuraadi aljamali weeyaan weyaan والxاrث بن مسكين قراءة عaليهi وأنا أسمع ثiqة فقيه waa ninkaa taqaaneen imaم النسائي ninkii si toos aan ahayn oo cilmiga ugu qaatay can iبن الqاsم cabdiرحمن iبن الqاsم المصري wa ثiqة فقيه wa صاaحب الإمام مالك qال xadثnي مالك النافع عن cabdاللahi بن cمر cabdاللahi بن cمر waxaa laga wariyey ana rasu rasulka sal sl dakhala inuu galay dhah alkacbata kacbada huwa isaga iyo usaamat ibnu zayd ay galeen wa bilaal ibnu rabax ay galeen wa cuثmaan ibnu طalxa alxajabi xajabeedna maxay tahay waa nisbatun ilaa xijaabati اlkacba kacbada dadkii mas-uulka ka ahaa oo furaha iyo nadaafadeeda iyo mas-uuliyadda furaha ilaa haddana ayaga ay ahaya cumaan ibnu alxa yani nasligiisii ayaa weli haya weyaan faaqlaqaha calayhi markaasuu ku xiray nabiga maxaad ugu xirayaa meesha in lagu wada xaroodo oo lisbuurto amaba ciriiri u ka dhaca ama tashwiish u ka dhaca ayuu diidaayey qaala cabdullahi wuxuu yidhi ibnu cumar fasaltu waxaan weydiiy bilaalan bilaal ayaan weydiiy xilli goortii kharaja uu ka soo baxay kacbadii maa sanac muxuu sameeyey rasul rasulka sal slm oo muxuu ku dhex sameeyey kacbada qaal wuxuu yidhi jacala wuxuu yeelay camuudan tiir can yasaari bidexdiisa wa camuudayn laba tiirna can yamiini midigtiisa wa alaaata acmida saddex tiirna waraahu gadaal buu iska mari nabiga sal slm wa kaana beytu kacbadana marka iyada wuxuu ahaa kaana beytu beytka wuxuu aha yowmaydin maalinta iyada calaa sittata acmida lix tiir ayuu ka koobnaa oo muxuu ah uu ku taagnaa o wajacala baynahu wa bayn jidaar wajacala wuxuu yeelay baynahu nabiga dhexdiisa wa bayn aljidaari iyo derbiga naxw min alaa adruc saddex dhudhun in u dhiganta ya uma uma salla wuu tukaday cafwan wajacala wuxuu yeelay baynahu nabiga dhexdiisa meeshuu muxuu ahaa taagnaa iyo wa bayn aljidaari derbiga u tukanayna naxwan min alaaat alaaثati adruc yani in u dhiganto ama qadar saddex dhudhuna ayuu nabiga iyo derbiga ala sl sl isu jireen marka sutrada saddex dhudhun inay ku jirto waa ugu banaan sidaas ayaa laga qaadanayaa hada wallahu aclam w sal اllah waslm ala abdi rasul mustafaa